marka dadka muslimiinta sirtooda inaan laga faafinin oo la asturo ceebtooda in la asturo marka biduuni daruura wa biduuni mubarir dadka ceebtooda in la sheeg sheego qasadkuna uu yahay qofkan keliya ummaddaha ka dhaco oo wax loo raacraacayaba ay tahay ninkan hala waayo bulshada iyo waxba ka noqonin qasadka noocaas oo aada u badan waxaa weyaan wuxuu keenaa adigan in ceebtaada ay soo baxdo xadiidki wuxuu ayaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkul iliimaanu fii qalbihim ama fii quluubihim laa tatabacuu cawraati lmuslimiin fainahu man tatabaca cawrata akhiihi muslim tatabaca allahu cawratahu waman tatabaca allahu cawratahu yufdixhu walow fii jawfihi walow fii jawfi beytihi ninkii ilaahay oo ceebtiisa raacana asagoo gurigiis ku dhex jiro ilahay kareexayna kam min annaas aan aragnay ceebtooda oon la ogeyn markay iyagu tobaneeye sano iyo labaatameeye sano ka hor nin wuxuu yiri baarbaar markay galeen ayagana ceebo badan ilaahay u yaalay oo kasoo baxday markaasaa ummadii furqo iyo dhibaato iyo balaayo ay uhorseedeen marka waxaa weya dadka wixii asturan sidooda in lagu asturo ma fahmaysaan wixii asturan in sidooda dadka looga asturo wixii dararkooda oo banaanka usoo baxayna raddi limaada loo yiri waa banaantahay qofka mujaahirka xamtiisa ninka aan mujaahirka ahaynna ma banaana xantiisa ninkii khamro gurigiisa ku qarsada oo ku cabo iyo ninka ku cabo banaanka kan banaanka ku cabay waa la dhihi karaa hebel khamr cabaa saas waa lagu xamo karaa laakiin mid aan muujisanaynin wixiis in la yiraahdo inta la jaajuuso khamro cabaa taas iyada wax fiican ma ah sooma garan waxaa weyaan mujaaharadu dhibkeeday leedahay laakiin shay aan mujaaharo aan ahayn in la baarbaaro oo qofkii xataa cidda la baaro yani qofka uu maalin nin uu meel la fariistay iyo maalin nin uu gurigiis ka qadeeyey iyo xataa waxay isdhaheen in lasoo baarbaara iyo waxaasoo kale maahan insaannimo xataa maaha iska dhaaf xataa insaanka oo fitradiisa ku taagan waxaasoo kale waxa u arkaa wax aan fiicnayn qof musliman akhlaaq inuu ka dhigto waa laga fiicay waxyaabaha ugu daran marka waxaa weyaan marka ayb waman satara muslimana satarahu llahu fi dunya walaakhira wallahu allana fii cawni lcabdi adoonka kaalmadiisa ayuu ahaaday maa intii kaana alcabdu adoonka uu yahay fii cawni akiihi walaalkis kaalmadiisa in allaale inta yani yani muddata kawni lcabdi fii cawni akiihi inta uu adoonku walaalkii ukaalmeyna ilaahayba ukaalmeyna qofku ilaahay ukaalmeeyana cid wax ka dhigi karta maaha akrajahu muslim can abi mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal slam man dalla calaa khayrin khayr qofkii tuso man dalla qofkii tuso calaa khayrin khayr falahu milu ajri faacilihi tii sameeyey oo kale ajrigiisa usugnaaday uu leeya akrajahu muslim khayrka lastusa marka an ibni cumar radia allahu canhuma can inabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal man istacaadakum qofkii idinka idinka magangala bilaahi alleh fa aciiduuhu magangeliya war ilaahay baan kaa magan gala nin hay taaban ilaahay baan kaa magan gala dow ku dhaho magangeli tawxiid waa marka sababto ah waxaa hadaad qofkii ku dhaho war ilaahay baan kaa magan galay ood iska daysid waxay tusa inaad ilaahay magantiis weyneyneysa alla magantiis oo la weyneeyana waa tawxiid waman sa'alakum billaahi faacduuhu ninkii ilahay wax idinku weydiistana siiya ilaahay baan kugu weydiistay nin waxaas isii adaad hayso iska sii fiitnada adi aad siinaysa isna waxbaad u tarayn ilaahayna waa weyneyneysaa nin muwaxidaa tahay maxaa yl ilahay oo laysku weydiista dheeldheel waman ataa ilaykum macruufan qofkii macruuf idinla yimaadana fakaasi u abaalguda ki macruuf idinla imaado u abaalguda fain lam tajiduu haddii aynan helaynin waxa ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya duco idinka mudan baabu zuhdi wlwarac uhdigii ay ubaab yahay iwlwarac iyo waraci azuhd waxaa layihaha qofka inuu adduunyadii naco oo aanay la weynaanin oo aakhirada u markaa ihtimaam siiye waracuna waxaa weya waa xalaal meerad inuu xalaal meerto can nucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigaan maqlay oranaayo wahwa nucmaanu biisbacayhi ilaa uduneyhi waahwaa wuxuu kor ugu qaaday annucmaanu nucmaan biisbacayhi labadiisa farood ilaa uduneyhi dhegtiisa yani anaa ka maqlay ujeeda oo labadiisa farood dhegihiisa saa ina alxalaala bayinun xalaash waa caddahay waina alxaraama bayinun xaaraanta waa caddahay wa baynahumaa mushtabihaatun waxaa udhaxeeya wax mushtabihaada dadka ka dheehgelaayo oo dhinacna myani eh, dadka aan u cadayn marka mushtabihaadka dad unbay mushtabihaadka tahay dadkao dhan kama wada ah waxaa weeyaan qofka caalimkaa ah waxaa laga yaabaa inuu ogyahay shaygan dhinaca xalaasha inuu jiro iyo dhinaca xaaraanta midda uu jiro laakiin yay isaga dhex dardaran tahay waa shay nisbi ah tashaabuhan waa nisbi wax adiga aadan ogeyn xalaashiisa iyo xaaraantiisa ayaa laga yaabaa ninkaa cilmi badan inuu xalaal ku daraayo ama xaaraan ku daraayo soma ka marka wax ma jiro ummadda dhan aysan wada garanayn ma laha soma ka laa yaclamuhuna ma oga kaiirun in badan oo min annaasi aa in badan oo dadka kamida ma oga maxaa laga fahmaa qaar dadka kamida inay ogyihiin faman itaqa shubuhaati qofkii shubuhaadka ka dheeraado istabraa lidiinihi wacirdihi diintiisa iyo cirdigiisana waa dheeraystay oo muxuu ka dheeraystay diintiisa iyo cirdigiisa in la tugiyo oo adig hadii lagugu arko adoo shubahaad daba ordaayo diintaadiina dhib baa u imaanayo dabcan cirdigiina dhibaa u imaanayo ninkii hebel ah meeshaasu taagnaay baa laleeyahay ninkii laakiin ka fogaado cirdigiisa waa u nadiif cirdiga in la ilaaliyana waa daruuri waana midii nebiga safiya bintu xuyey xaaskiisa isagoo la socdo waa tii laba nin ay arkeen markay arkeen waatay socod boobeen labadii nin markaasuu nebigu yihi calaa rislikumaa tartiibtiina inahaa safiyatu safiye waayu yii xaaskeyga safiye waaye markaasaa ay yihaahdeen subxaana allah marka nebigu wuxuu yihi ina shaydaana la yajrii min ibni aadama majra demi shaydaanku bani aadamka xididada uga socdaa waxaan ka baqay qalbigiin inuu xumaan ku rido oo dadhow naar ku marka nebiga cirdigiisa ilaashanaas uma jeedi marka dadku waxay rabaan hadhahaan adi inaad dhacdo ma aha taad meel xun istaagto aniga ujeedadeeda ujeedo xun maaha nasiibkiis ninkii waxun iga ictiqaadina inaan saas dhacdo maafaman itaqa shubuhaati istabraa lidiinihi wacirdi yoma waqaca fi shubuhaati qofkii ku dhacana waqaca fi lxaraami ba ku dhacay macnaheedu maa ninkii shubahaad ku dhacay xaaraanti rasmigooba ku dhacayba markaas ma aha ee macnuhu waxaa weeyaan waa ku dhici doonaa haduu shubuhaadka ka dheeraa waayo marka dambe xaaraanta ku dhaca xadiidka intiis dambaa macnaha fasiraysa ka raaci oo kale waayo qawsaar yarcaa raacaayo xoolihii raacaayo xawla alximaa sheeda agagaariheeda yuushiku waxaa dhow an yaqaca inuu ku dhaco sheedi alaa hooy wa likulli malikin boqor kasta ximan ayaa usugnaaday seera waina ximallaahi maxaarimuhu seeraha allana waa wuxuu xarimay ayb marka boqor walba meel aan loo soo gudbin leeyahay ilaahayna waxaan loo soo gudbi karin maxaarimtiisa maxaarimta marka waxaa wey waa seeray leedahay adiga marka haddaad seerihii ka agdhawaato soo kuma soo dhacaysid marka boqor hadda hadduu yidhaahdo soohudintaaan lama soo geli karo ninkii soohudinta toban kilomitr ka dheeraada iyo ninka soohudinta agagaarkeeda ariga ku daaqsano isku mid miyaa labadooda kan inuu ku dhacaa laga yaaba adiga marka iska ilaali xaaraanta ha ka agwareegi alaa ina fi ljasadi mudatan baa ku sugan cad hilib idaa salaxad hadii hagaagto salaxa ljasadu kulluhu hagaagay idaa fasadat fasada ljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu muttafaqun caleyhi qalbiga halkaan marka dadka dhahaayo qalbiga qalbiga iyo jirka dabcan calaaqa ka dhexaysa hadduu qalbigaagu fiican yahay jirkaagana waa ficnaana hadduu qalbigaaga haduu fiican yahay salaadaa tukane acmaashii khayrkaad la imaanay xaaraantaa ka fogaanay qalbigaaga haduu xun yahayna jirkaaga wanaag kama imaanayo kasi xadiika taasuu tilmaama lidalika marka dadka ayagu qabo ama aaminsan marka diinta loo sheega ku dhahay wax walba qalbiga waa dhib ma leh waxaa weya de qalbiga dow fiicanya jirkaa fiicnaala sooma kasi marka diinta madaahirteeda daahirka iyo baatinka labadaba diinta ihtimaamaysa dadadka qaar hadii la garka daysta gar diin miyaayo kuleeya garkan qalbigaa togan wax walba inta waa dad badan oo gar la cunaa jiro kuleeya war ninkii garka daystay oo madaahirta islaamka ku taagan anaga waxaan u ictiqaadinaya inuu fiican yahay qalbigiisa ma ognin anaga moogtaa laakiin adiga haddaad tiraa qalbigaygaa fiican daahirkaagana uu xun yahay seen ku ogaanayna anaga qalbigaaga inuu fiican yahay mana dhacaysaba waatanba xadiidkaa diidayo in allaha tacaala laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum quluubtiina iyo camalkiinaba ilahay waa fiirina quluubta bislama fiirin maayo mutafaqun caleyhi walidaalika labadan waa isku xireen culamada waxay dhahaan daahirka qofka hadii uu yahay qof yani maarkaysaa daahirkiisu haduu gaalada shabaho oo gaalada daahirka ka jeclaado marka dambe baatinka ka jeclaana soo ma garanin maxaa yeele dadka baatinkooda daahirkooda calaaqa ka dhexaysa sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah waxau dhahaa dadka askarta ah hadaad fiiriso ama dadka isku wadan ka yimid marka ay dal qurba aad joogaan ninka adiga aada isku midabka tihiin ood midabka iyo habka labiska iyo luqada aada wadaagtaan waa ka soo dhawaysana dadka kale walow markaad dalkiina joogteen adinkoon is aqoonin sosaa maaha adaad meel aan soomaali joogin hadaad hal nima soomaali ku aragta waa dugsanaysa maa maxaa keenaya dugsigaas qalbi jacaylkaas qalbiga maxaa keenaya daahirkaasaa keenaya waa isu egtihiin isku midabaa tihiin isku labisaa tihiin isku afaa ku hadashaa soo ma garani askarta kadaalia ah. ninku nin askari ahaayo mar walba raadsana ninka askari aha nin askariya sheekada ugu baxay marka waa isku dhaqan labadoodi daahirkooda isku eg baatinkooda isshabahay marka sooma kasin dadka culamada hadaad fiiriso ayagoo weligood is arag markay meel iskugu imaadaan daahirkooda isshabahayo waxaa ka dhacaya marka tawaafaq nabigana waa ka yidhi alarwaaxu junuudu mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf waa isdoonanay wii kale haasana waa kala tegaya arwaaxna marka lidalika ibnljawzi wuxuu yidhi haddaad adiga isku aragto inaad culumada nacab tahay markaad min culumaa aragtaba haddaad xoogaa nacayso ood dhibsanayso inaad xun tahay is ogow ilaahay usoo laaba sooma garan haddaad culumada jacayl iska dareentana waxaa weyaan ruuxdaada waa fiican tahay mar hadday dadkaas la soco karto soo ma garan hadda kuwaan qaadka cuno iyo kuwaan aan diinta jeclayn iyo kuwaan marka gaala raacyada nin culamaa ma arki karaan waxaa laga yaaba weligiis inuus wax ka hadlaynin nin culamo aan maal ka qaadanin naf ka dilin wax uu ka hadlaya aan jirin waa iska caynaan ay kuwa wadaadada gardheerayaalka kada saan waa saan u dhahanaa maxaa caydaas keena labadaa nin ismaba arag aahirkooda isdiidan baatinkooda isdiiday markaas somakas iqtibaaga sheekha masaladaas aada ugu qora sheikhulislaam ibnu taymiya iqtibaa salaat ilmustaqiim mukhaalafat asxaabi jaxiim saa darteed gaalada inaan la shabihin waxay kusoo aroortay intaas oo nusuus ah inaan salaada lagu shabihin xajka inaan lagu shabihin inaan lagu shabihin eh, akhlaaqda inaan labiska lagu shabihin maxaa leedaha dhow baatinkaada hallaabaa la diida ilaan ka magangalna baatinkeen baatin gaalo inay isyeeshaan an abi hurayraa radi alahu canhu qaala rasul sal slam taisa cabddinaari dinaarka adoonkiisiiaa halaagsamay wdirhami wlqaiifati dirhamka adoonkiisa qaiifada marada adoonkeeda maxaa loogu tilmaamay cabddinaar dinaarka ayuu amarka ka qaataa taas muminkana cabdullaahi waa adoon ilaahay waa sababtoo ah adoonnimada xaqiiqadeeda waa maxay inaad awaamirta qaadato soo maa haddaad alla amar ka qaadato wuxuu kaa reeba ka harto addoon allaa tahay haddaad laakiin amarka iyo aada ka qaadato maado aad ka qaadato maadadaasaad adoon u noqonaysaa wax ka dhexeeya malaha imaa inaad adoon alla u noqoto waa imaa inaad ilaahay keyrkiis adoon u noqoto meel dhexe ma jirto ilaahayna adoon u noqon maayo cid kalena adoon umiy ma jiri karto ibnulqayim wuxuu yihi harabuu min ariqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi washayaani adoonnimadii loo abuuray ka carareen y markaas waxaa lagu ibtileeyey shaydaan iyo naf inay caabudaan ay adoomo u noqdaan in ucdiya hadii la siiyo radiya waa raalli noqonaa wain lam yucda haddaan la siinina lam yarda ma raalli noqonayo akrajahu lbuaariy buaariga soo dhan muxuu ku xiran yahay dirhamkaas iyo dinaarka haddii loo taago raalli hadii laga diido maya an ibni cumar radiallahu canhuma qaal akhada rasuul lah sal slam nabiga waxau qabtay bimankibaya labadeeda garbooda ku dhegay faqaala kun fi dunya kaanaka ariib addunyada dhexdeeda ku ahaw sidii adigoo soosidii adiga oo ariib ah oo nin soo galooti oo ariib ah aw caabiru sabiilin ama mid jid gudbaayo musaafir ah adduunyada musaafir ku noqo ama waxaad ahaataa mid ariib ah ariibku dalka waa ninka dalka oona lahayn joogo lagama yaabo inuu meeshaas wax ka dhisto jeclaado saa ma lehe musaafirkuna waa lamid wakaana ibnu cumar yaquul ibnu cumar waxau dhihi jiray idaa amsayta falaa tantadiri salaaxa hadaad galabaysato subaxi ha sugin waidaa asbaxta falaa tantadiri ilmasaaa haddaad subaxaysatana galab ha sugin wakud min sixatika caafimaadkaaga qaado lisaqamika jiradaada u qaado wa min xayaatika noloshaadana limowtika u qaado yani inta aada nooshahay dadaal si aad eh, eh, jiro inta aad caafimaadka qabtaan ujeedaa qaalo caafimaadkaaga ka faaideyso beri waa jiro doontaa hadaad jirato waxaa laga yaaba inaad makansan weysaba dhaacada ilaahi subxaana watacaala lidalika taswiidka waxaa la yihaha beriyaan samayna beri dambaan yeeli doona wax ka xun culamada qaar aayadda ilaahi uu yihi subxaana watacaala walaa tudic man alfalnaa qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furudan ay taswiifan ku macnee nin arintiisa oo dhan ay tahay beriaan yeeli doonaa beri dambaan yeeli doonaa ha qofkaas ha noqonin kaas marka taswiifka in layska ilaaliyo oo markaad caafimaad qabto war beri waa jiro doontaa aada istiraadid war hadda waa noole markaan dhinto camal ma samay kara geerideyda noloshayda hadda aan geerideyda u qaatay sidaasa dhahay akhrajahu lbukhaariy marka dunyada inay wax yar tahay nebiga marka qalbiga asxaabtiisa dadka taasuu aada u geli jiray laa shaka haddii ummadda adduunyada xaqaaradeeda loo sheegana dad waxaa soo baxayo aan la sasabo karin ada dadka muslimiinta maanta maxaa dhibaatada ugu weyn ay noo haysataa wax kale ma ahan waxaa weyaan adduunye jacaylka asalka taas ah kis yar hadii la siiyo diintii ilaahay la dagaalayo kistaasa ah u daran an ibni cumar radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu lah sal l slam man tashabaha biqawmin qolo qofkii shabaho fahuwa minhum isaga ayuu kamid yahay fahuwa isaga minhum iyagu kamid yahay akhrajahu abu xadiis dheer u ahaa wajucilat dillat wasagaaru calaa man khaalafa amrii wajucila risqii taxta dilli rumxii waman tashabaha biqawmin fahuwa minhum nebiga ninka khilaaf waay dulli baa u yahay man tashabaha biqawmin qofkii qola isku shabaana fahuwa minhum aa masalada an ka hadlayna an ibni cabaasin qaal kuntu khalfa nabiy bana sal slam yawma maalin faqaala yaa ghulaamu wiilyow ixfad illaaha ilaahay ilaali awaamirtiisa yaxfadka ilaahay ha ku ilaaliye ha ku ilaalin adduunkaaga iyo aakhiradaada hadaa awaamirta alla ilaaliso adduunkaaga ilahay waa ilaalinayo kun samcahu ladii yasmacu bihi wa ladii yubsiru bihi wayadahu alatii yabdishu bihaa warijlahu alatii yamshii bihaa walain sa'alanii la walain istacaadanii la uciidanahu ilahay adduunyada isaga ku ilaaliysa aakhiradan ilahay waa ku ilaalinaya janno iyo nicmo iyo su-aashio lagaa sumeeyo yaa lagaa dhiga hataa adiga marka aad dhimato hadaad fiicnayd ilmahaaga iyo ilaahay salaaxaaga ku ilaalina qaama ljidaaru fakana ligulaamayni yatimayni fi lmadiinati wa kaana taxtahu kanzun lahumaa wa kaana abuuhumaa saalixan aabahood nin wanaagsan u ahayaa layii ilahay markii usoo diray khadir iyo muuse usoo diray oo usoo adeejiyey labadaas wiil dahab iyo meel meel ugu jiray oo inuu ka dayacmo halis u ahay ayaa ilaahay laba nebi oo usoo diray meeshaas inay dhisaan oo ay meeshaa loogu ilaaliya marka ilmahaas maalkooda ilaa ay ka weynaadaan maxaa ilaahay u yeelay saas agoomanay ahay aabahooda nin saalix ahay marka adiga salaaxaad samaynaysa ilmahaaga ku faaiidahay ataa soma garan lidalika saciid ibn lmusayib waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray wiilkiisuu ku dhihi jiray salaado badanaan tukanaa waa dadaalaa waxaan rabaa in ilaahay adiga kugu anfaco saasuu dhihi jiray saciid ibnu sayb saasaa laga weriye marka ilmaha tarbiyadooda iyo wanaagooda keliya ayay keliya in laga shaqeeya kuma xiran adig inaad ka shaqaysaa ku xiran rawahu tirmidiy yaxfad ilah ilahi ilaali waa tajidhu waad helaysaa tijaahaka hortaada idaa saalta hadaad weydiisanayso fasal ilah alla keliya weydiiso waida stacanta hadaad kaalmo weydiisanayso fastacin bilah alla keliya kaalmo weydiiso su-aashiina waa cibaadadii isticaanadiina waa kaalmadii in ilahay kuwaafaji iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin facbudhu watawakal calayhi labadaas marka ma kala maarmaan cibaado ilahay la caabudo iyo in ilahay la kaalmo weydiiso waan sal bn rawahu tirmidiy waqaala xasanu saxiixun wacan sahli bni sacdin qaal jaa rajulu ila nabiy sala allahu alayh ali wasalam min ayaa nabigu imid faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah dullanii calaa acmalin itus idaa camiltuhu haddaan sameeyo axabani llahu axaba linaas dadkuna ay jeclaanayaan faqaala xuri zaad fi dunyaa adduunyada ka zaahid yuxibaka allaahu ilahay waa ku jeclaanay uhdi sax a adduunyada ka samey uhdiga waa xalaal meerad wax kala maa uhdiga ugu muhiimsanna inaad ka zaahiddo maxaarimta xaaraamta inaad ka zaahiddo makruuhaadka ka dheeraata xalaasha ku dadaasho kaas uhdigu waa sahlan tahay culama waxay dhihi jireen way sahlan tahay qofku inuu takashuf oo korkiisa dhan iyo qalal nan waxba saliid marsanin ownan qubaysanin cuntada iska xe yeeli karaa qof samayn karaa in laftirkeeda waa arkay gaalada qaarkood oo cuntada iska dhaafayaan muddo maalmo fara badan oo timaanku ay ku baxayaan oo aan qubaysanaynin intaas waxay ka rabaan adkaysigii halidin la yaabo marka gaalkaba waa samayn karaa laakiin juhdiga rasmiga ah waa maxay waxaa weya in ilaahay awaamirtiisana lagu taagnaado xaaraantana laga safrada ninkii intaas ka adkaaday uhd uhdi ka lagu dharay eh, nacam wadahabka zaahidkiibaa cinda naas dadka aftooda waxa ay yuxiba kanaas dadku ay ku jeclaanayeen rawah ibnu maaja sanadhu xasanun sanadkiisa xasan marka xadiidkan waxaa laga qaadan horta labadaas dadku waxay kugu jeclaanayaan inaad baryaha ka dhaaf allana wuxuu kugu jeclaanaa in aad eh, adduunya ku baahido ood asaga keliya ku xirnaa wacan sacd bn abi waqaas radia allahu canhu qaal samictu rasuul lah sal slam yaquul in allaha alla yuxibu wuxuu jecelyahay alcabda adoonka attaqiya alla ka cabsiga badan alla ka cabsada alaniya ee aniga ah qalbigiisa hina ku jira dadku ka maarmaa ilahay sa u baahan yahay alkhafiya ee qarsoon lama yaqaan dad isqaadqaad badan oo ogaado la arka raba ma akrajahu muslim xadiidkan sababo lahaa sacd bin abi waqaas wiilkiisa cumar la dhihi jiray cumar bnu sacd ayaa u yimid aabihiisa u yimid cunugana marka cumarku wuxuu ahaa nin aada madaxtinimada u jecel oo yani madaxtinimo jacayl haba ayuu ahaa marka dadadkii oo wuxuu la socon jiray aadka uu madaxtinimada ku diriri jiray oo iyagu aan siiradooda fiicnayn uu la socon jiray wiilku marka eh, cubaydullah ibni ziyaad iyo raggaas markaasa waxaa dhacday inuu aabihiisa u yimid aabihiisna fitnadii waa ka dheeraada juruf meel la yaraado degay juruf u deganaa ama caqiiq markaasu wuxuu yidhi eh, eh, intuu aabihiis u yimid u arkay isagoo meeshaa degan keligiis oo ayaa wiilkii markaasu yii sacd bin abi waqaasna markuu arkay wiilkiisio dameer soo saaran oo soo socdo ayuu wuxuu acuudu billahi min shari hada raakib raakibkan sharkiisaan ilaaha ka magan galay marka u yimi wuxuu yidhi aabow dadkii nin waxaa tahay la yaqaano cashar almubashariin kamida dadkii maxsinimadiibay qaybsanayen adna meeshaana iska fadhisay maa dadka la qaybsat yii maanta hadaad soo baxdo nin yani waxaa tahay ummadda nin kaa khayr badan maanta ma jooga dhulka markaasu xadiidkaan yii xabadka gacanta uga dhuftay ayuu yii nebiga waxaan ka maqlay ina allaha yuxibu alcabda ataqiya alaniya alkhafiya saasaan aniga nebiga ka maqlay marka ma rabi iga dhaaf marka qofku waktiga fitnada sideedaba oo fitanku ay jiraan ee axaadiista qaar waxay sheegayan akhmilow dikrakum inaad adiga sheeg iyo magaciinaba damiye damiye yaadan idin maqmaqlin yani waktiyadaasoo kale dadka muslimiinta ay dhexdooda ay dirirayaan oo ay dhibku uu socdo qofka inaan la maqalaa fiican soo ma garan fitnaduna waxaa wey marka ay muslimiinta dirirayaan iyaga dhexdooda wax ay ku diriraayan aan la aqoonin waxay yihiin oo mulki iyo wax lamida oo markaas ama xaqeeda iyo ama qabyaalad ay ku diriraayan iyo waxay lamida amaa yani qof muslim isagu ah laakiin dadka fasaadinayo oo ummadda laaynayo oo jid jidgooyo u dhiganayo oo dadka baabi'inayo naagaha kufsanayo hadda kaa in lala diriro dadka laga qabto ma aan fidno ma ah waana sida imaamu dabari iyo ay cadaynay hadday dadka muslimiinta nin kastoo noocaas ay gacanta intay ka taagaan ay yidhahdaan fidno waa inaga farahaan ka qaadna hadda lacamal fasaad fasaadka dhulka camimi lahaa soma garanin culamada marka abu nucaym alasbahani kitaabu limaama fi radda cala raafida taasuu kuleeyahay kitaabku waana mabuuc eh, taasuu tilmaammarka qofka asagoo muslimo shahaadoteynkii qiran ayay banaan tahay in la dilo haduu la imaado wax dil keenayo soma garanin khusuusan marka weliba dhulka uu fasaad ku haayo taa marka iya dii waa fidno layirahd waay tahay taas qawlkii culamada oo la dhinac marayo dabariya saa sheegaya imaamu nawowi ibnu xajar qurtubi abu nucaym alasbahani iyo dhanba ka horeeyey aimadaasoo dhan saasay uga cadaynayaarajahu muslim markay dad muslimiina diriran qabiyaalad wax lamida ah loo dirirayana inaad ka dheeraato oo laguma qalbo markaas an abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasul sal slam min xusni islaami lmari qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxaa kamida tarkuhu ka tegistiisa maa laa yacniihi waxa aan isaga markaas dan u ahayn ka tago rawahu tirmidiy waqaala xasanun xadii saxiix xadiidkaas marka waa asal weyn maa laa yacni inaad ka dheeraato adduun iyo aakhiradaada waxaan dan u ahayn inaad ka dheeraato soomaali haddaana anaga xadiidkan waa ku tumanno ma aktara yani inta maa laa fadhi kudirada oo dhan maalacniga lagu haaya maalacniga waxaa kamid a shay adiga aadan dan kaa gelin oodan aqoon ulahayn inaad ka hadasho maala baabuur sookala diinu ka fadwana mana aqaano leeyahay caamaan ahay aniga waxa ma aqaano leeyahay marka waxau gelaa marka dhaar diin dadka culumada iskale adiga maalacniga kaa noqona hadaad dhexgasho waxaa sabka ma taqaanid ma hagaajin karti iska dhaar dhinaci diinta waxaa fadwana midaan aad u ahayn qofka xataa yani caamadii iyo haweenkii iyo ayaa waxay ka hadlayan ummadan masiirkeeda idaacadahan ayaguna dadka waa balaayeysan yihin wax aysan dadku maalaa yani ayagaa ufurayan qofka markaa waxaa nin kasta a laleeya aayaha soomaaliya qaada maxay aayo ugu yaalaan diinti ma yaqaanaan khibra male ahlulxalli walcaqdi ma aha maanta dhan maalaa yani lay ka hadlaya kalaamuhum kulli waa maalaa yaniyihi wacanhu miqdaam bn abi karin radia allahu canhu qaal qaala rasuul sal slam maa malaa bnu aadama bani aadam ma buuxiye wacaan weel sharan min banin calool ka shar badan rajahu tirmidi xasanahu yani calooshaada weel ka shar badan ood buuxisaa ma jirto marka waxa ha buuxinin xareed in kaana laabuda fa ulutun liacaamihi wa ulutun lisharaabihi iyo wa ulutun linafasihi manaa saddex qayb qayb cuntada qayb cabidi qaybna neefsada u banayd caafimaad rasmi ah taas marka xadiidkan marka asal wuxuu u yahay ximyada waxa la yihaha waxaa wax lagu daaweeyaa waxaa la yihaha ximya ximyada marka waa kahortaga waxna waxaa wey cudurka haduu yimaado qof in daawada labadooda kaa fiican marka intuusan cudurka imaanin in laga sii taxadaro ayaa ka fiican ximyada marka xadiidkan asal u yahay culamada saas ibnulqayim maxaa yeele haddaad calooshaada qaabkan barnaamijkan aada u yeesho cudurada tirada badan ee caloosha ku dhaco qofkaa ka badbaada ilahay waa ka badbaadiya subxaana watacaala dadka qaarkood marka waxaa dhacdaa hadda ka hor nin meelahaas yurubtaas takasus u aaday dhakhtar ahay oo aan diinta wax ka aqoonin oo muslimka ahay ayaa wuxuu yidhi islaamkii iyaa marka wax laga weydiiyey niman dhakaatiir oo gaalaha wax ka weydiiyey markaasuu yidhi islaamka ana wax dib noo dhigan isaga waayo waxay dad muslimiin dad wax barta ma ahan wax ma yaqaanaan waxaasgal kaala yiri gaalka marka ninka muslimka ay soo waday xadiidkan way tarjumeyn tusay marka xadiidkan wuxuu asal u yahay ximiyada kahortaga hadday dadku saan u dhaqmaan cuduradaas oo dhan waa intooda badan waa laga daawooba marka diintiin mar hore waxyaabahaasoo kama hadlin maxaasaa uleedahay ninkii markaas waa yaryaraada markaas kadib u bilaabay inuu diin iyo markaas diinta inuu wax ka raadiyo bilaabay marka dadkan hadda syniska baranayo diinta aan aqoonin waxaaba laga yaaba inay diinta yasaayaan diin yasana iimaan male an anasin radia allahu canhu qaal qaala rasul lah sal salam kullu bani aadama bani aadam oo dhan khaaaun mid dembi badana ah wa khayru lkhaaa'iina kuwa dembiyada badan wakhayru lkhaaaina kuwa dembiyada badan kuwa ugu khayrka badanna atawaabuuna waa kuwa toobadkeenka badan alla usoo laabashada badan akrajahu tirmidiy wbnu maaja sanaduhu qawiy wacan anas radi allahu canhu qaal qofka bani aadamku waa gafaa xalow leeya tawba qaala rasuul lah sal slam assamtu qaamufitaanka xukmun cilmi iyo fiqhi waay xukmun bimacnaa xukmun qora labada marka xukmun waxa weyaan hadii la dhaho xukmun waa cilmi iyo fiqhi xikmatan hadii la yihahdo islamid ah. musdaanka marka xikmaa ku jirta waqaliilun faaciluhu inta kan samaynaayona waa yaryahay inta samaynaysaya hadalka aamustaanka yaa fiican waa la fiirina yani inaad adiga xagga ka aamustana lama rabo aamustaanka inta weliwi ku samayso dikrigii inaad ka aamusto kale iyo xaqii ka aamusto taas qalab inaad marka shaydaan akrasa noqota mar shaydaan iska aamusan hadaad noqoto faa-iido male ka khayrka inaad ka hadasho waa lagaa raba ko laakiin haddaan khayr lagu hadlaynin aamustaankaas xadiidki muxuu ahaa aman kaana yumin bilahi walyawm laakir falyaqul khayran aw liyasmut khayrka marka in lagu qawlo iyadaa fiican tahay haddaan lagu qawlayn iska aamus khayr miyaa waa shar waa ka shakisa markaas la yel asalaamatu laa yacdiluhaa shayun inaad aamusto khayrka ku jiraa markaas oo sanadkan marka isaga waa daciif wasaxaxa wuxuu saxiix anahu mawquufun inuu yahay min qowli luqmaan alxakiim mawquuf uu ku yahay rawdat lcuqalaa uu ku wariyey ibn xibaan xaakim iyada waa wariyey mustadraga bayhaqina bisanadin saxaan can anas ana luqmaan kaana cinda daawuud wahuwa yusridu dirhuwa yusridu dirc ilaa akhirihi markaasuu yihi hada huwa saxiix marka inay luqmaan ah, yii hadalkii luqmaan uu yahay ayaa mawquuf ahaantaas saxiixa oo ah. anas uu waqsiye amaa nebiga in loo tiiriy maya mawquuf calaa anas u saxiix ku yahay baab rahbi min masaawi akhlaaq arahab waa asalku saas baabu rahbi yani cabsi iscabsigelin min masaawi akhlaaq la iska cabsigeliyo akhlaaqda keeda can abi hurayraa radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal sl iyaakum alxasada xasad iska ilaaliya faina alxasada yakulu xasanaati wacunaa kamaa taakulu naaru xaaba akhrajahu abu daauud xadiidkan dacfi baa ku sugan sanadkiisa raawi majhuula ku jiro walibni maajah min xadiidi anasin naxwuhu isagoo kale kana aadowga daciif iyo sanadkiisa matruuga ku jiro anhu isla abi hurayra qaala qaala rasul sal slam wacanhudaan damiirka abu hureyra u noqon anas u noqon maayo qaala qaala rasul lah sal slam laysa shadiidu midka xooga badan maaha bisuraaca kan dadka legdid ma aha xoog badnaantu legdan ma aha inama shadiidu kan adag xooga badan aladii yamliku nafsahu nafsi naftiisa halanaada cinda aladabi caradagteeda marka ninkii caradiisa debin karo ayaa ninkaasa nin shadiid ah amaa ninka dadka legdaayo shadiidkaas isaga ma aha xaasidnimadaas iyada de adilo badan baaba reebaysa waana khuluqul yahuud waana qofka inuu iska ilaaliyo xaasidnimadana waxaa weya qofkan nicmadan maxau u hela inaad tiraayo allow yaa ka qaado taas lama ogola an ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasul lah sal l salam adulmu dulmiga dulmaatun waa mugdiyaalo ywma alqiyaamati maalinta qiyama mutafaqun caleyh dulmi waa mugdi maalinta qiyaama maalinta qiyaamada ad iskiina ubaahan tahay siraadka aad ku marto haddaw dulmi kastaa mugdi kugu noqdo mugdiyaal kugu noqdo oo dulmiga badsato yaa siraadka ku gudbinayo marka iska ilaali marka dulmiga qofaad dharbaaxdo qofaad cayso qofaad xamato qofaad xaqirto waa badan yaha dulmiga qofaad disho muslim caqdaraa udigi waan jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasul lah sal slam itaqu ulma iska ilaaliya faina ulma ulmiga ulmaatun ywma alqiyaama wataqu shuxa bakiilkinimada zaaidka iska ilaaliya fainahu ahlaka man kaana qablakum shuxigu wuxuu halaagay dadki idinka idinka horeeyey arajahu muslim juxga waa waa bukliga zaaidka oo qofka maalkiisa inuu bixiyana ma rabo qof dadoow waxuu bixinayana ma jeclo anaga khayr dhanba jeclay dabeecadaas marka anaga in badan oo nagamida dabeecadaas soomaalidu waa ku jirtaa wax inuu qabto ma jecla qof wax qabanayo uma ogolo inuu wax qabto shaxiix kaasaa layihaada garan waana midda ugu dhibka badan maalkiisa ummadda wax uga anfici maayo nin kale oo ka anfacayana ma ogola oo wuxuu le ka dhaqaaji meesha waxaan aad samaynaysa lama rabe xoog ku dayi karana xoogu kudayaa haddii kalena dacayad been qandaraasuu soo qaatay ujeedadaasuu kaleeyaha saanuu rabaa yaan waxba samayni waayo muhiimka bulshada yan wax loo qabanin marka umamku marka waa ku burburaan waxaas waana ku halaagsamayaan hadda marka soomaalida nin walbaa soo ulahaa aniga hebel intoo i xukumi lahay baaba aan ka jeclahay hebel inta ukumi laha baaba-anka jaclan marka cadawgoodii inuu kusoo dhiiraday gaarsiisay an maxmuud bn labiid radia allahu canhu qaala rasuul sal l slam ina akwafa maa aaafu ina akwafa maa shay kan loogu cabsi badan yahay akhaafu calaykum aan idinkaga baqaayo aniga idin korkiin ashirkulasqaru waaye ariya waa isu tuska aarka ashirkulasqaar akhrajahu axmed bisanadin xasan shirkiga asqaarkaa marka waa isu tus camalkaaga inaad cid kale isku tusisto an abi hurraa dabeecad xun marka an abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lah sal slam aayat lmunaafiqi halaasin munaafiq calaamadiis waa saddex idaa xadasa kadaba haduu sheekeynaya beenuu sheegaa waidaa wacd ahlafa hadduu ballan qaado ballanta waa guud yeelay waa ka baxaa waidaa tumina khaan haddii wax lagu amaanaysana waa khiyaana muttafaqu caleyh walahumaa min xadiisi cabdillahi bni camrin waidaa khaasama hadduu doodana fajara xaqiibuu baail u ekaysiina baailkiina xaqa u ekaysiina fujuur ku dhaca marka munaafiqa marka calaamadiisa waa taas iska ilaali marka ayb munaafiqan marka waa nifaaq asqara waa kan laga helo amaa hadday qalbiga laakiin gaalnimo ay kaaga jirto afkana aad islaam ka sheeganaysa kaas waa sii weyneyd walama min xadiisi cabdillahi bni camrin idaa kaasama fajr can ibni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuul sal l slam sibaabu lmuslim muslimka caaydiisa fusuuqun weyan waa faasiqnimo wa qitaaluhu in lala diriraana la dirirkiis kufrun waa gaalnimo muttafaqun caleyh gaalnimadii diinta looga baxayo maa kufrun duuna kufrin haduusan xalaashanin bidaliil wain daaifataani min almuminiina iqtatanuu iyagoo dagaalamaya haddana muminiin lagu sheegay taas marka kufriga inuunan ahayn kii weynaa kaasaa cadaynaayo muttafaqun caleyh an abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul sal slam iyaakum wadanna malada iska ilaaliya faina danna maluhu akdabu lxadiisi warkan ugu been badan mutafaqun caleyh qof meel jooga inaad xumaan ka malayso kadib maaa dadkana waa isku diraa hadhowna waxaa ku xigaayo hal xun ilah wuxuu ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min azanni malada xun marka in layska ilaaliyo dadka kala dilaan waa u badan tahay hebel asoo meesha waaas hebel asoo hebel la taaganaan arkay saasaan u malayna inuu ka hadlaayey ayuu leeyahay marka hadhow maladaas wax ku dhisaa maladaasaa laysaga col noqonaa taasoo kale marka ma fiican wabilahi towfiiq sal allah waslam ala nabiyina maxamedin ali subxaana raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsal allahu waslm ala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati laxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala waxaan ku dhex jirnay kitaab ljaamic wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal llahu alayh ali wasalam iyaakum wadanna faina adanna akdabu lxadiid muttafaqu calayhi xaafidku waxa uu yihi can abi hurayraa radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaal qaala rasuulu llahi sal llahu alayhi alihi wasalam iyaakum wadanna malada iska ilaaliya oo waxaad ka jirtaan malada faina adanna manuhu akdab lxadiisi war ama sheeko kanugu been badan waayo mutafaqun calayhi alimaam alkhaaabi iyo keyrkiis waxay tilmaameen in laga wado maladan midda aan wax daliila aan ku dhisnayn in laga wado oo ujeedada aanay ahayn malada macnaheedu maaha malada axkaamta lagu dhiso sida qaalibka ah amaba iyo saairlijtihaad oo laogyahay inay malo ku dhisan tahay taas oo kale yn maladaas ma aho xadiidka ka digaayo oo khadaabi eyrkiis waxay dhaheen laysa almuraadu tarka alcamali bidanni aladii tunaadu bihi alaxkaam danniga axkaamta lagu xiro oo axkaamta ay ku dhisan tahay maaha in la diidaayo taas ee danigan la diidaayo waxaa weyaan maaha balilmuraadu tarku taxqiiqi danni aladii yaduru bilmaqnuuni bihi waa malada dhibaysa qofka wax lagu tuhmaayo ama wax lagu malaynaayo ee muslimka ah, malada dhibaysa taas waa mida la diidayowakada maa yaqacu fi lqalbi biayri daliilin iyo kastoo qalbiga isaga soo dhaco daliil la-aan aday qalbiga kaaga soo dhacod malayso biduuni daliil maa inaad camal siiso ood ku camal faso alimaam qurubina waxa uu yii almuraadu bidanni huna atuhma iyaakum wadanna ay iyaakum watuhmata sihinka iska ilaaliya allatii laa sababa lahaa sihinka aan sababta lahayn wax sababa ma laha ka tuhmaysa lama rabo kaman yatahimu rajula bilfaaxishati min ayri an yadaara calayhi maa yaqtadiiha ninbau faaxisho ku tuhma wax arinkaa keenayana ma muuqdaan saa darteed ayuu wuxuu yidhi xadiidka nebiga wuxuu ku cadfay iyaakum wadanna faina danna akdabu lxadiid walaa tajasasuu ayuu yii nebiga taasuu ku daray xadiidka yani baqiya uu leeyahay maxaa qayb yar kasoo qaatay isaga hadda markaasu wuxuu yihi xadiidka wuxuu daabaqaynayaa aayadda ilaahay yiri yaa ayuha aladiina aamanuu jitanibuu kaiira min adanni ina bacda danni ismun walaa tajasasuu wiilka isu xadiidka iyo aayadda oo tajasuska markaasa walaa yansab bacdukum bacdan uu yiri marka imaam wuxuu yihi siyaaqa aayadda wuxuu tusaa in lays amro qofka muslimka cirdigiisa in la ilaaliyo si aad xeel dheer in loo ilaaliyo eh, <coughs> si aad u xeel dheer in loo ilaaliyo maxaa yeelay litaqadumi nahyi can ilqawdi fiihi bidanni maxaa yeelay cirdiga muslimka inaad ilaalisaa lagu faray maxaa yeel waxaa laga hormariyey inaad kaba dheeraato horta inaad mala dhex dabaalato mala xun inaad dabaalato inaad ka dheeraato ayaa lagu amray marka fainqaalo daannu kii rabay inuu qalabka iyo beenta inuu maleeyo ninkii tuhmoolaha ah oo ku tuhmaayey haddii uu dhaho abxasu liataxaqaqa aniga maladan qalbigay kusoo dhacday waa baarbaara si aan qofka ugu hubsado markaan ku hubsadin oo sheega haday sidaa dhaho waxaa laleeyahay qiila lahu walaa tajasasuu ayaa kuu tahay maba lagu amrinba qof inaad baarbaarto ood ceeb ka baarto sooma garani marka hore maladaa lagaa reebay hadaad isdhihi ormaladan wax xaqiiqa ah maan iska ilaaliy hadaad dhahdo may aniga xaqiiqo inay gaaraan rabaa baarbaaraya qof walaa tajasasuu ayaa kuu tahay fain qaala haduu qofku yiha anigu waa hubaa waxaan aan malaynayo qofkan inay run yihiin oo ku sifaysan yahay haduu dhahana walaa yabtab bacdukum bacdana utaal marka xanta iskaba dhaaf marka waxaa weyaan aayadda iyo xadiidkaba cirdiga muslimka waxay u ilaalisay biaayati siyaara ayay ilaalisay marka taasna aaday daruuri tahay walidaalika waxaa kaloo ku jiro shayani waxuu keenaa dadka inay yn cuqad kala qaadaan hadday cuqdo kala qaadaanna dadkeed waxaa eh, waa isku dirmayaan marka taas marka lama rabo wacan macqil bni yasaarin radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi baan maqlay sal llahu alayh ali wasalam yaquul isagoo leh maa min cabdin adoon ma jiro yastarciihi llaahu alla ou raciyo uga dhigaayo yastarciihi llaahu alla ou raciyo uga dhigaayo raciyatan raciyo oo alla yani yani raciyad ou raaci uga dhigaayo eh. maa min cabdin adoon ma jiro yastarciihi llaahu alla ou raciyo ka dhigaayo raciyatan dad raciya masacab ou uga dhigaayo raciyo yamuutu kaasoo yamuutu dhimanay yoma maalinta u dhimanayo walxaal huwa isaga oo aasin khiyaanay liraciyatihi raciyadiisa khiyaanay ilaa hadii uu jiro xarama allahu calayhi ljana alla jannada waa ka xarima ilaa hadii uu jiro kaas alla janna waa ka xarima muttafaqun calayhi xadiidkan isaga marka waxaa laga qaadanaa dembiga ay leedahay qof inta madax qof hadii alla uu madax kaaga dhigo oodan adiga yani aadan aad eh, khiyaanto ood shaqadii iyo aad ku khiyaanto waxaa weyaan eh, ilaahi subxaanahu watacaala jannada waa kaa xarimaya marka xaram allahu caleyhi janna macnaheeduba waxaa weyaan janno dhanba maba gelaya oo naartan ku waara maa loo jeeda maya haddaysan gaalnimo la imaanin oo keliya oo ahay nin madaxo waxkay khiyaano oo ahay khiyaanaduna inay xaaraam tahay oo ogaay isaga waxaa weyaan ma gelay macnuhu macnuhu markaas wuxuu noqonayaa ilaahay jannada ka xarima ibtidaan yani marka horeba ilaahay jannada hore kama gelinayo ciqaab la marsiiya laga yaabaa macluuma riwaayada muslim baana tafsiirkaas aada u cadaynayso ilaa lam yadkul macahum ljanna ilaa lam yadkul lama gelaayo macahum iyaga aljanna jannada lama gelaayo macooda halka waxaa laga qaadanaa inay iyagu ka hormarayaan laakiin isaga oo jannada gelaayo naftirkiisa markii dembiga laga soo gooyey taasaa ka muuqanaysa marka riwaayada ayaa marka lagu fasiri kara oo arintan waxay ku tahay taxriimkan inuu yahay waqtin duuna waqtin inuu yahay waa haddii aanu gaalnimo ku dhicin haduu gaalnimo ku dhacdo horteed waa baab kale qofka goormaa la dhihi karaa ninka madaxda waa khayaanoole waxaa la dhihi karaa haduu hantida dadweynaha ou gooni u dhacaayo waxaa la dhihi karaa haduu dadka madax uga dhigaayo dad aan ahal u ahayn sila waa madaxweyne wuxuu soo magacaabaa dadaan jagadaa ahal u ahayn mid faailo dadka u magacaaba mid dadka laayo u magacaabaya midaan cilmiga lahayn wax haday shaqadaas aan aqoonin ayuu u jeedaa markaas ummadii saa isku dardaraysa maxaa yeel ilahi wuxuuli in yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha amaanaadka dadkeeda loo gudanaayana waxaa kamida nin kasto imaamka oo kale madaxweyneha inuu ummadda eh, daacad u ahaado waxaa marka laga qaadana waciidkan marka xadiidka xasanoo laga qaadan aimat ljawr in aada loo goodiye yaa laga qaadanaaimat ljawr in aada loogu goodiye ninkii marka iska layaco iska dayaco wax alla u dhiibay ama khiyaano ama dulmiyo waxaa weyaan addoommadii oo dhan dulmiga oo ka galay ayaa nin walba faraka kula dhagaa yani dembigaan weyn waxay tahay ninkaani waxau dulmiyey malaayiin qof malaayiintii qofaa saraqa ku dhegan aakhiro marka wuxuu yihi fakayfa yaqdiru cala taxalluli min dulmi ummatin cadiimatin hal nin haday saraqa kugu dhegaa dhibkiisa aan laga dhamaan karin ummad weyn ninkay saraqa uga dhigta ka saasuu yihi ibnu baaan raximahullah wacan caaishaa radia alaahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi allaahuma ya allahu allow man weliye qofkii tawaliye min amri ummatii ummadeyda arinkeeda shay-an qofkii wax ka tawaliye fashaqa calayhim oo dhibo markaas fashfuq calayhi ilaahu dhib ay ilaahu kaas dhib ducada nabigana waa la aqbala caleyhi salaatu wasalaam akhrajahu muslimun alkaana marka waxaa laga qaadana iyana ninkii dhibo dadka ninkii inta ummad ilaahay madax uga dhigo ee dhibo ilaahay waa dhibay oogtii ninkii marka eh, saxaabigii marka u yimid cubaydillahi bni ziyaad u yimid ee uu yii ey buraya wiilkaygiio ina sara ricaain xudama nabiga waxaan ka maqlay eh, dadka waxaa ugu eh, dadka madaxda waxaa uga xun ama dadka mas uuliinta ah kuwa dadka dhibo oo ummadda burburiyo oo jajabiya ugu daran mas-uuliyiinta kuwa dadka jajabiya ugu daran iyaaka an takuna min waa kuwa naseexeyn iska ilaali iyaaka an takuna minhu cubaydullah ibni ziyaad nin khayrbeele oo ahaa markaasuu yiri ijlis fainamaa anta min nukhaalati asxaabi muxamed iska fariisay yiri nabi maxamed asxaabtiisa kuwooda liito oo buunshaha camal ah ayaad adigu tahay markaasu wuxuu yiri wahal kaanat fiihim nukhaalatun oo nimankaas buunsho iyo ayaa ku jiray yiri inamaa kaanat inukhaalatu fii man bacdahum wa fii kayrihim buunshada iyaga keyrkood iyo dadkii ka dambeeya buunsho ahaayeen ee iyagu dadkaasi ay wada ahaayeen marka ninkii ummadda dhibaada marka waxaa weyaan isagana ilahi waa dhibaya subxaana watacaala inta oo ummadda dhibaayo la go-anya fircawn meeqa sana ummadda dhibi jiray fircawn meeqa ummadda dhibaaye muddo aada u tiro badan maca daalika ilaahi subxaana watacaala waa qabtay waana akhda casiizi muqtadir ayaa la qabtay fircawn aadayba dadka u dhiri jiray dhibkiisa haddana wax kale maahayne haddaad u badato waa uu ku dilaya mar unbay naftisaa go- intaas ku egeysa dhibkiisa walidalika waatay dhan saxaratu fircawn qaaluu lan nuusiraka calaa maa jaana min albayinaati waladii fadaranaa faqdi maa anta qaadin inamaa taqdi hadihi alxayaata adunyaa adduunyadan unbaa xukumay ayay dhaheen adiga wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam idaa qaatala axadukum midkiin hadduu dagaalamaayo falyajtanib ilwajha wejiga haka dheeraado muttafaqun caleyh wejiga haka dheeraado marka meelaha kale haka garaaco marka ilmo iyo eyrkood iyo marka dad sideeda marka la garaacayo wejiga in laga ilaaliyo maxaa yeelay ibnu aadamka suuradiisu suuro aada u nabiylahi aadamna ilahi wuxuu ka abuuray in allaha tacaala khalaqa aadama calaa suuratihi ilahi aadam wuxuu ku abuuray suuradiisu ku abuuray riwaayo kalena calaa suurati raxmaanay leedahay riwaayadaa markaa fasiraysaa culamada in badan imaam axmed ay kamid yihiinna waa saxiix yeeleen qaar ibnu khuseyme iyana waa daciifiyaan riwaayada iyada ah calaa kuli xaal mawdiceeda halkan ma aha macniyaduna maaha aadam iyo ilaahay baa isku eg taa marka iyada macnuhu sidaas ma aha ilaahay aadamna iskuma eka oo laysa kamithlihi shay bu ilaah yii nafka marka siis in markaa loo rumeey muttafaqu calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen oo ibnu qutaybe iyo culamada salafka ay dhihi jireen in allaha khalaq aadama calaa suuratihi xadiidkan yani kama istaal badna yadullaahi maqluula bal yadaahu mabsuudataani aayadaha kitaabka kama yani iska aay sida aayadaas aan iskaal ugu jirna kana aan iskaal ugu jirin taaswacanhu ana rajula qaal nin baa wuxuu yidhi rasuul allah awsini ii dardaaran qaala waxau yihi laa takdab ha caroonin faradada ku celceliyay ninkii miraaran dhowr jeer qaala laa takdab nabigana wuxuu yhi ha caroonin akhrajahu lbukhaariyu marka ha caroonin macnaheedu maaha mar nabaysan kaa imaanin xanaaqiysa kaa imaanin maaha macnaheedu maxaa yeele qofka bani aadamka laguma kalifi karo wax awoodiisa ka baxsan bani aadam hadooyana waa xanaaqaya um. macnaha laa taqdab marka waxaa weyaan adiga caradaada ha ku camal falin caradaada ha ku camal falin demi caradaada lidalika ilahi waa ku ammaanay waalkaadimiina alkayba waalcaafiina can innaas aayadda saasa macnaheedu an qawlata ansaariya radia alaahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu yii ina rijaalan ragee takawaduuna way dabaalanayaan fii maalillahi ilaahi maalkiisa bigayri xaqin ayay ku dabaalanayaan xaq la-aan falahum naaru baileyhim ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha akhrajahu lbuaariy bukhaari ayaa weriyey macnaha xadiidkan waxaa weyaan rag ayaa maalka muslimiinta si baatila u isticmaalaya taa weyaan ay yatasarafuuna fi maali lmuslimiina bilbail xadiidkana waxaa ku sugan aada iyo aada yani digid loo digaayo dadka madaxda ah waxaana looga digaya inay qaataan amwaasha muslimiinta oo ay iyagu mas-uulka ka yihiin inay jeebabka ka buuxsadaan ayaa looga digaya ama inay u diidaan dad ahlo ah laba wax dad maalkaas mudan inay u diidaan hadday u diidaan qatlada isaga jirtana waa maal ilaahay oo si xun ay ugu tasarufayaan haddii ayagu ay iska buuxsadaan oo ayagu qaataanna hada xaqdaray ku qaadanayan marka waa inay maalka maalihii ilaahay ugu talagalay inay ku bixiyaan wacan abi darin radia allahu canhu an nabiy sal lahu alayh ali wasalam waxaa laga wariyey fima yarwi waxa uu ka werinaya nabiga can rabbii rabbigiis qaala wuxuu yii yaa cibaadii adoomadaydow inii anigu xaramtu dulma dulmiga ayaan iska xarimay calaa nafsii baan ka xarimay wajacaltu waxaan yeela baynakum idinka dhexdeena muxaraman mid xaaraam ah falaa tadaalamuu ha isgulminina akhrajahu muslim xadiidkan sheekhulislaam ibnu taymiya risaalo dhan buu ku sharxay dulmiga ilaahay waa iska xarimay marka ilahay dulmiga waa ka nasahay dulmiga marka tacriifkiisa ayay dadka arbaabulcaqaaid isku hayaan tafsiirka ahlu dulmi waxaa la yiraahdaa wadcu shayi fii ayri maxalihi shay la dhigo boobkiisa boosaan ahay ayaa dulmiga dulmiga cinda alashcariya iyo keyrkood waxay ujeedaan dulmiga in laga wado yani tasarufu milki leyr tasarufu milki leyr wax adiga aadan ahayn ood ku tasarufto idin la-aan ayaa dulmi la yidhaha muctasilada iyana iyaga waxay u yaqaanaan dulmiga qof wax uusan lahayn in laska siiyo noocaas mayli u arkaa ama waciidkii oo aan laga dhabaynin xasid wax lagu sameey mayli u arkaa labadoodaas qolana marka mafaasidaa ka dhalatay tafsiirka ay dulmiga ku fasireen qoladan ayaga muctasilada warkooda waxaa ka dhashay eh, inay yiraahdaan eh, qof saaxibulkabiira naarta ku waara sababto hadii layska casiyo ilahay haduu waciid sheego ilaa ilaa inuu fuliyo hadii kale dulmiga ka dhalana haduunan fulinin taasna khalad waxaa kaloo iyagana ay eh, ay sidoo kale ay dulmiga u yaqaanaan ayna markaa ayna ku anfinayaan in afcaasha addoomada dadka wax ay samaynayaan inaan la dhihin ilaahay abuuro hadii la yiraa afcaal insaan alla abuuro ilahay oo dulmi loo nisbeeye sababto haduu isagu abuuro muxuu ugu cadaabayda jawaabtun waa iska caddahay adoonka ayaa xaqiiqo ahaan ficilkan samaynayo samaynta adoonkaa samaynayo alcabdu faacil xaqiiqatan allana waa adoonka iyo dhaqdhaqaaqiisa ilaaha abuuro marka wax dembigaas ilaaha subxaana watacaala ficilka isaga ma samaynaye alla waa abuuray adiga ficilkaa laakin adaa samaynay adoo kugu quba ficil yaa sujuud hadii lagu dhahdaa sujuud baa lagule ilahay baa sujuuda la dhihi maayo soo ma kasan lidalika muctazilada waxay isku magacaabaan ahlulcadli oo usushooda waxaa kamid a ah tawxiid oo salbu sifaat ay ujeedaan ilahay in sifaatka laga qaado alcadlu oo ay ujeedaan afcaasha ilaahay ma abuuro leeyihin eh, almanzila bayna almanzilatayn qofka hadduu dembi kabiira ku dhaco aanu tawbo keenin gaalna maaha muslimna ma aha iyo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar oo ay ka wadaan dadka madaxda in lagu khuruujo oo lagu baxo oo seef lagala hortago afartaas asalay qabaan ayagu soma garan cadliga markay kuleeyihin marka annaga asxaabu dulmi ma nihin ay leeyihin maxay dulmiga u arkaan in la dhaho ilaahay baa adoomada ficilkooda abuuray dulmi u arkaan ashcariyada iyaga warkooda iska markay leeyihiin dulmi waxaa la yidhaha tasarrufu milki lgayr cid kale waxay leedahay oo lagu tasarufo marka waxay kuleeyihin ilaahay si walba haduu yeelo milka cid kala kuma tasarufayo isaga kiisa ku tasarufa saa darteed dhinacaas ilahay uga nasahan yaha ulmi cindahum marka ayagoo dulmi yani ayaatooda qof ilaahay adeeci jiray oo aan weligiis caasinin ilaahay haduu naarta geliyo waxaas dulmi ma ahan ay kuleeyihin dulmi ma ahan waxaa sababtoo ah adoonkada ilaaha iskale ilahay haduu leeya meesha hore geli karaa hadalkaas kula muuqana adiga war fiican taas war fiican soma garan sababto dulmiga hadii la yiraa milkul hayr oo lagu tasarufaa la dhahaa wax ilaahayna wax walba asaa iska leh macnaheedu waxaa weyaan dulmiga waa ka mustaxiil ilahay markay leeyihiin shay ay mustaxiil ka dhigayaan waa wax isagaba mustaxiil ah soma garan waxa anagu aan mustaxiilka ka dhigaynana waa wax waxaa weyaan suuragal noqon karo laakin ilahay agtiisa mustaxiilka ah soma garanin waa wax suurtagal noqon karo ilaahay agtiisana mustaiilka ah waana alla unan marnaba samayneyn ma garan marka dulmi waxaa la yihaha shay meel uusan mudnayn in la dhigaa dulmi ilaahayna ma yeelay ta soma garan laakiin ilaahay subxaana watacaala ruux ilaahay weligiis adeeci jiray naar ma gelina maya mid eh, dulminaa dumays ma aha qof weligiis faasi ah ilaahay aanu weligiis isjiiba gaal ahayna ilaahay jannada ma gelina sababtoo ah taas waxay noqone dulmi taasaaba dulmi a soo maha gaalkan uma qalmo janna soo maha muminkaana in naar lagu waariyo uma qalmo ilahay ma samaynayo laakin cinda alascariya ilahay waa samaynayo haduu doono waa samayn karaa dulmina ma ahanay kuleyi waaas haduu doonana waa samayn karaa taas markeeda khad wajacaltuhu baynakum muxaraman baan ka yeelay falaa tabaalamu hays dulminina marka in lays dulmiya akrajahu muslim an abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula lahi sal slam qaala nabig wxu tadruuna ma garanaysaan mal kiibata xan waxa ay tahay qaaluu waxay dhaheen allahu warasuuluhu aclamu ilaahi rasuulkiisa og qaala wuxuu yihi dikruka akaaka xuskaaga waay akaaka walaalka aada sheegto bimaa aad ku xusta hikrahu ou nacayo dikruka akaaka walaalka aad ku sheegtid bimaa